بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في كيفية الحلف والتغليظ فيه فصلkan wuxuu ku saabsan yahay qaabka loo dhaaranayo iyo in la adkeeyo dhaartii wa fii daabit اlxaalif iyo qofka dhaaranaya daabitkiisa tuqalladu waa la adkeeyaa yemiinu mudacin mid wax sheeganaya dhaartiisa wamudaca calayhi kii wax lagu sheeganaya dhaartiisa fii maa shay baa lagu adkeeyaa laysa aan ahayn bimaalin xoolo walaa yuqsadu bihi aan looga qasdaynin maalun xoolo wa fii maalin oo tuqalladu dhaartiina waa lagu adkeeyaa fii maalin xoolo yablugu gaadhaya nisaaba zakaatin zako nisaabkeed wa sabaqa waana soo dhaaftay bayaanu taqliidi adkaynta caddaynteedii fi licaani licaan bay noogu soo dhaaftay waa sunno in dhaartii la adkeeyo shay manduuba weeye waayahay ama ha ahaato dhaartii qofkii muddaciga ahaa oo muddaci goormuu dhaartaa waa yemiintii marduudada ahayd ama markuu shaahidkiisa la dhaaranaya hal markhaati hadduu haysto dhaartuu la dhaaranayey waa la adkaynaya sidoo kale qofka muddaca calayhiga ah wax lagu sheeganaya dhaartiisa waa la adkaynayaa waa sunna in la adkeeyo waxa lagu adkaynaya haddaba waxa weeye wixii aan xoolo ahayn xoolana aan laga qastin oo waa maxay waa sida nikaaxii iyo alaaqii iyo licaankii iyo qisaastii iyo cidqigii iyo wisaayadii wixii la halmaada sidoo kale xoolahana waa lagu adkaynaya dhaartii haddii xoolahaasi nisaab ay gaadhayaan nisaabkii zakada looga jeeda nisaabkii zakada hadday gaadhayaan waa la adkaynaya macnaha wixii nisaab zake gaadho waa wax culus laakiin wixii nisaab zake ka yar xoolo saa u badan ma aha marka in dhaarti lagu adkeeyo ma mutaysto waaya amaa qaabka dhaarta loo adkaynayo wuxuu nugu soo dhaafay kitaab alicaan ayuu nugu soo dhaafay caddayntiisa oo mualifku wuxuu halkaa nugu soo tilmaamay in adkayntu marnay ahaatay bizamaan marna makaan marka zamanka lagu adkaynayo waxaa weeye bacda casri اjumca maalinta jumcaha casarkeeda kadib ayaa qofkii la dhaarinayaa makaankana waxaa weeye qofka meesha uu joogo meesha uu sharaf badan ayaa lagu dhaaranaya hadduu maka joogana bayna arukni walmaqaam hadduu madiine joogana cinda almimbar hadduu baytilmaqdes joogana cinda sakhra haddii meelaha kale uu joogana mimbarka masjid jaamica ayaa lagu dhaaranaya hadduu dimi yahayna beycada ama kaniisadda ayaa lagu dhaaranaya wuxuu idhi tuqalladu waa la adkeeyaa yemiinu mudacin kii wax sheeganaya dhaartiisa mudaa calayhi wayemiinu mudacan calayhi kii wax lagu sheeganaya dhaartiisa fii maa shay baa lagu adkeeya laysa bimaalin xoolo aan ahayn walaa yuqsadu bihi aan loga shaygaas maalun xoolo fii maalin maal dhexdiina waa lagu adkeeyaa dhaartii maalkaasoo yabluqu gaadhaya nisaaba zakaatin zakada nisaabkeeda sabaq bayna soo dhaaftay bayaanu taqliida adkeynta caddaynteeda fi licaani baynugu soo dhaaftay wayaxlif wuxuu ku dhaaranayaa cala albati goyn buu ku dhaaranayaa fii ficlihi ficilkiisa dhexdiisa goyn buu ku dhaaranayaa wakada waxaa la ah ficlu hayrihi qof kale ficilkii in kaana hadduu yahay ficilkaasi ihbaatan sugid wain kaana hadduu yahay nafyan diidmo hadduu yahayna fa calaa nafyi اlcilmi ogaansha la'aan buu ku dhaaranayaa waaya qaabka dhaarta loo fulinayo ayuu halkan mualif ku tilmaamaya markii qaadi agtii lagu dhaaranayo wuxuu qofku haddii uu ficla nafsihi uu ku dhaaranayo ficilka naftiisa wuxuu ku dhaaranayaa cala albat batiguna waxaa weeye waa goyn jasmi weeye waaya ficilkiisa markuu ku dhaaranaya qofka ficilka naftiisa ama isbaat ama nafyi ha qofka wuu ogaan karaa xaalka naftiisa wuuna daalacan karaa tusaale ahaan ku dhaaranayo maalan iib ama iibsasho sugitaankii wuxuu leeyahy markuu sugayo wallaahi laqad bictu bikada intaasaan ku iibiyey wallaahi laqad ishtaraytu bikada intaasaan ku soo iibsaday wa fii nafyin wuxuu leeyahy markuu nafyinayo waxaas wallaahi maa bictu bikada wallaahi ma ishtaraytu bikada saasuu leeyahy waa ficilka naftiisa haddii uu yahay ficila hayrihina waa la kala qaadaya hadduu ibaat yahay wax uu sugayo qof kale ficilkiibuu rabaa inuu sugo wuu ku dhaaranaya marka wuxuu ku dhaaranaya cala albat wuu goynaya wuu goynaya oo wuxuu leeya wallaahi laqad baaca fulaanu kada wallaahi laqad atlafa fulaanu kada wallaahi laqad hasaba fulaanu kada muxuusaa ugu dhaaranaya ficilka qof kale uu badka ugu dhaaranaya maxaa yeelay way fududdahay in ficilkiisa aad ogaato ood ka markhaati kacdo laakiin hadduu nefyi yahay waxaad ka nefyinayso qofkii markaa wuxuu ku dhaaranaya qofkii calaa nafyi اlcilm inuusan ogeynu oo waxaad leedahay maalan wallaahi maa calimta annahu facala bikada wallaahi maa calimta annahu baaca kada ma ogi inuu waxaa sameeyey ma ogi waxaa inuu iibiyey oo maxaasaa loo yeelaya maxaa yeelay nafyiga mulaqa ah way adagta inaad dul istaagto qofkan waxaan inuunan samaynin aduma ogaan kartid waxaa laga yaaba inuu sameey adoon ogeyn ilan saacad walba qofkii ma dul tagnaanayside markaa calaa nafyi اlcilmi maad ku dhaaranaysaa ee ma jasminaysid ma dhahaysid wallaahi waxa inuusan samaynin wallaahi waxa inuusan iibinin ma dhahaysid waxaa leedahay wallaahi ma aclam annahu facala kada ilaahay baan ku waxa inuu sameeyey ma ogi saasaad leedahay wuxuu wuxuu ku dhaarnay albati goyn fii ficlihi ficli nafsihi naftiisa ficilkeeda wakada waxaa la mid ah ficlu hayri hayrkii in kaana hadduu yahay ficlu hayrkii ihbaatan sugid wain kaana hadduu yahay nafyan diidmo facala fayaxlif ku dhaaranayaa calaa nafyi lcilmi ogaansha la'aan ku dhaaranaya walow idaca qof hadduu sheegto daynan dayn hadduu ku sheegto dayntaasoo limuwarisii dhexalsiiyi u sugnaatay oo faqaalo u dhaho abra'anii wii cafiiyey qofkii dhexalsiiyahaga ahaa dhexalka ku lahayd xalafo wuxuu ku dhaaranayaa calaa nafyi اlcilmi inuusan ogayn bilbaraa'ati cafintaas walow qaala hadduu dhaho jana cabduka addoonkaagu waxyeello ayuu ii geystay calaya dushayda bimaa yuujibu kada waxaas waajibinaya macnaha xoolo waajibinaya intaa dhan falasaxu muctahad waxa qofkan inuu ku dhaaranayo cala albatti goyn qultu qaala nawiy wuxuu hi raximah llah walow qaala janat waxyeelle ayay geysatay bahiimatuka neefkaagi xalafa wuxuu ku dhaaranaya cala albatti goyn qacan go wallahu aclam wuxuu ku qof buu ku sheegtay inuu aabbihii uu dayn ku lahaa aabbihii oo dhintay kii kale ee mudda calayhiga ahaa ayaa wuxuu sheegtay inuu aabbihii dayntii ka cafiyey muxuu ku dhaaranaya marka qofkan waaridka ah ee muddaciga ah wuxuu ku dhaaranayaa inuusan ogeyn cafintaas oo wuxuu leeya wallaahi laa aclamu annahu abraak yacni ma ogi inuu muwaridkaygii kaa cafiyey dayntii saas ku dhaaranaya maxaa yeele waa ficl alkhayr waa ficil he alkhayr nafyigiisi saa darteed waa kaan idhi calaa nafyi ficli اlkhayr waxaa lagu dhaaranayaa calaa cadam اlcilm inaad ogeyn hadduu qof uu dhaho addoonkaaga ayaa waxyeelle ii geystay intaa dhan ama xoolaha intaa la eg waajibinaysa kan sayidkee lagu sheegtay in addoonkiisu waxyeelladu geystay wuxuu ku dhaaranaya cala goyn buu ku dhaaranaya ma dhahayo ma ogi inuu addoonkayga waxaa ku geysan wuxuu le wallaahi addoonkii inuu waxaa ku geysan saasuu leehay maxaa yeeley addoonku waa xoolihiisii ficilkiisuna waa ficilkiisa oo kale waaya taa weliba khilaaf baa ku jira alasax marka la khilaaf baa ku jira muqaabil asax wuxuu leeyahy alaa nafyi lcilmi ku dhaaranaya maadaama ficil hayr uu yahay haddiise uu dhaho bahiimadaada neefkaaga ayaa waxyeelle ii geystay qofkii mudda calayga neefka iska lahaa wuxuu ku dhaaranaya cala albat tan iyada khilaaf male qaطcan wuxuu leeyahay walle inaysan bahiimadeeda dhibaato ku geysan ama waxyeelo ku geysan saasuu leeyahay ma dhahayo walle inaan ogeyn ma dhahayo cala albati buu ku dhaaranaya maxaa yeele bahiimadu mukalaf ma aha waa hayru caaqil jinaayada ay geysatana waxay ku dhacaysaa bitaqsiiri saaxiibiha ninkii iska lahaaba ka gaabiyey inuu ilaaliyo marka waxaa loo tiirinayaa arrinkaas ficilkiisa wuxuu idhi wayaxlifu wuxuu ku dhaarnay calbati goyn fii ficli ficilkiisa wakada waxaa lamid ficlu hayri hayrkii ficilkiisa in kaana hadduu yahay ihbaatan sugid wain kaana hadduu yahay nafyan diidma hadduu yahay fayaxlif wuxuu ku dhaarnay calaa nafyi lcilmi uusan ogeyn walow dacaa hadduu u sheegto daynan dayn limuwarisihi ninkuu dhaxalkiisa lahaa oo faqaala uu dhaho kii muddaa calayga ahaa abraani wii cafiyey dhaxalsiiyahaagii muwarikaagii xalaf wuxuu ku dhaaranaya qofkan mudaciga ah calaa nafyi cilmi inuusan ogeyn bilbara'ati cafintaas walow qaala hadduu dhaho jana cabduka addoonkaaga waxyeele ii geystay calaya dushayda bimaa yuujibu bimaa shay buu waxyeele u geystay yuujibu waajibinay kada intaa waajibinay fala saxu muctamad waxa weye xalifuhu inuu ku dhaaranayo kan waxa weeye muddaa calayga ah cala albatti goyn inuu ku dhaaranayo waa sayidkiia qultu waxaan idhi buu i nawowi raximah اllah qaal hadduu dhaho janat bahiimatuka bahiimadaada ama neefkaagiiba waxyaale ii geystay xalaf wuxuu ku dhaaranaya ninkii bahimada iska lahaa cala goyn qaطcan wallahu aclam wayajuusu way bannaan albatu goyn bidannin bisababi dannin malo sababtii mu'akadin oo la adkeeyey malahaasoo yactamidu cuskanaya khaahu qofka qoraalkiisa aw amase khaa abihi abihi qoraalkiisa way bannaantahay qofku inuu ku dhaarto cala albat qoraal asagoo ictimaaday qoraal uu qof u qoray oo uu garanayo qoraalkiisii inuu yahay ama mala mu'akad ah uu malaynayo ama qoraal aabbihii uu qoray aabbihi oo dhintay qoraal uu qoray oo fartiisa uu garanayo ku kalsoon yahay iyo ammaanadiisaba markaa wuu ku dhaaran karaa cala albat cala albati wuu ku dhaaran karaa isagoo qoraalkaas wuxuu caddaynayo ictimaadayo maalan inuu hebel dayntaa kuleeya taarikh heblaayo uu dayntaa amaahiyey ama asagaa qoray qoraalka ama aabihii baa qoray wuu ku dhaaran karaa marka calbat wayajuusu way bannaantahay albatu goyn in lagu dhaarto bidannin mala sababtii mu'akadanu la adkeeyey malahaasoo mala xoog badan yactimidu cuskanaya khatahu qoraalkiisa aw mase khata abihi aabihi qoraalkiisa aabbihiis fartiisa ama fartiisa ama farta aabihi watuctabar waa la tixgelinaya niyatu lqaadi qaadiga niyadiisa qaadiga almustaxlifi ee wax dhaarinayey falow warraa haddii uu sarbeeb la yimaado aw amase ta'awal u ictiqaadiye khilaafaha qaadiga niyadiisa si khilaafsan aw amase istanaa xaalifkii uu wax ka soo reeba dhaartii istanaa la yimaado baxayu meel laa yasmacu alqaadi qaadiga uusan maqlaynin arrinkaas lam yadfac taasi diidi mayso ima alyamiini dhaartii dembigeedii alfaajirati ee beenta ahayd wuxuu ku yidhi alxalifu dhaartu calaa niyati اlmustaxlif dhaarta had iyo jeer waxaa loo tixgelinaya qofkan ku dhaarsanaya niyadiisa gaar ahaan qaadiga qaadiga hadduu ku dhaarinayo niyadu kugu dhaarinayo ayaa la eegayaa ee niyada adu aad la timaada la eegi maayo ama qaadigaas isku madhab ahaada ama kale madhab duwanaada taana waxaa daliilo xadiidka nebigu yuri calayhi الsalaaةu wasalaam alyamiinu calى niyati almustaxlif rawaahu muslim dhaartu waxay ku soconaysaa qofka ku dhaarsanaya niyadiisa xadiikan waxaa lagu xambaaray xaakimka maxaa yeele asagaa wax dhaariya taa macnaheedu waxaa weeye haddii la tixgelin lahaa niyada xaalifka faa'iidada dhaarta ayaa meesha ka bixi laha xuquuq badan oo lumi lahay oo qofkii waxaa u suuroobaysa markaa inuu ka baxsado xaqan lagu sheeganayo oo uu tawriye la yimaado sarbeeb uu la yimaado walidaalika hadduu xataa qaadigan waxaa weeye uu yahay xanafi maala ictiqaadsan in shufcatuljiwaar ay suganta guri baad qofka iibsatay jaarkiisii baa shufca kugu sheegtay inuu shufca kugu leeyahay dabeetana ininka baa ku dacweeyey isaguna wuxuu sheegay in shufca kugu leeyahay adna waad diidaysaa shufcadaas marka qaadigu markuu ku wuxuu kugu dhaarinayaa in shufcadaa lagugu leeyahay qaadiguna waa xanafi qaadiga xanafigina wuxuu ictiqaadsan yahay shufcatuljiwaar inay suganta aduguna shaafici baa tahay tusaale haaficiyaduna waxay qabaan shufcat اjiwaar inaysan sugnaynba aslan shufcadu sharika ku sugnaata lakin jiwaar darsidma kuma sugnaato marka markaad dhaaranayso kuma dhaaran kartid calaa niyati madhabig wallaahi laa yastaxiqu haada calaya shufcata ma dhigi kartid hebel shufca iguma iguma laha adigoo eegaya madhabkaaga ee madhabka qaadiga uu kugu dhaaranaya xanafi maadaamuu yahay qofkan kuu sheeganayo xanafi uu yahay qaadigana kugu xukumay shufcat اjiwaar oo leeyahy dhaaro kuma dhaaran kartid binaan calaa maada calىa muctaqadig ictiqaadkaa ku dhaaran karta waa inaad egtaa qaadiga ictiqaadkiisa waaya alyamiinu calى niyati mustaxlif markaan lena manada saas haddaba qofkii hadduu tawriye la yimaado sarbeeb buu la yimid qofkii maalan oo wuxuu uhi wallaahi laa yastaxiqu calaya dirhaman walaa dinaaran buu ihi maalan wuxuu oga jeedaa dirhamna qabiilo ayaa magaceeda la yidhaha dirham diinaarna nin magacii baa la dhaaba marka dirham iyo diinaar toona igu mutaystuu qabiilkaa iyo ninkaas u jeeda tawriyu isticmaalay kama yani badbaadayo dhaartii beenta ahay dembigeedii sidoo kale haddii uu qaadiga niyadiisi ka duwan uu ictiqaadsan yahay watii haddaan soo sheegaynay sida qaadi xanafi ah oo dhaariyey qof muddaa calayhi oo shaafici ah in shufcatuljiwaar lagu leeyahay dabeetana uu dhaartay kii shaaficiga ahaa inaan shufcatuljiwaar lagu lahayn asagoo ictiqaadka madhabkiisa cuskanaya taasi ka badbaadin mayso alymiin alfaajira dembigeedi sidoo kale hadduu istinaa la yimaado markuu dhaaranaya wuxuu idhi in sha allah dhaarta kadib ayuu wuuu idhi in sha allah in sha allah wuxuu rabaa inuu ka badbaado yemiintii faajirada ahayd qaadigana uma maqlo istinaagiisi waxaasoo dhan ka badbaadin mahayaan ima alyamiin alfaajira dhaartii beenta ahayd dembigeedii waaya wuxuu idhi watuctabaru niyat qaadi qaadiga niyadiisa ee la tixgelinaya almustaxlif ee wax dhaarinaya falow waraa qofkii xaalifka ah haddii uu u tawriyeysto oo macnaha sarbeeb ula yimaado dhaartiisii oo macnaha hadalka ama lafdiga daahirkiisa si ka duwan uu niyeysto ama u qasto oo mase ta'awala uu ictiqaadiyo xaalifkii khilaafaha ay khilaafi niyat alqaadi qaadiga niyadiisa si ka duwan aw mase istinaa istinaa ula yimaado baxayu meel laa yasmacu alqaadi qaadiguusan maqlaynin istinaagiisa lam yadfac kaasi riixi maayo ama fogeyn maayo ima alyamiin اlfaajira dhaartii beenta ahayd dembigeeda waman tawajahat qofkay ku soo jeesata alayhi dushiisa yamiinun dhaar mankaasoo low aqara hadduu qiro bimaluubihaa dacwada maluubkeeda waxa lagu dalbanayo lazimahu uu ku waajibi lahaa oo faankara markaa dafiraa xullifa waa la dhaarinayaa halkan mualif wuxuu ku tilmaamaya daabika qofka dhaaranaya qofka la dhaarinayo daabidkiisa wuxuu uhi waa qof kasta oo eh, waxa weeye dhaar laga dalbo oo hadii uu dacwadan dhaarta keentay waxa lagu dalbayo uu qiri lahaa uu ku laasimi lahaa isla markaana dafiraa waxaas wixii lagu sheeganayo dafiraa waa la dhaarinaya waa qof kasta oo dhaar ay ku soo jihaysantay oo hadduu uu qiro waxaan laga dalbayo uu ku waajibayo oo markaa dafiraa qofkaas weeye qofka he qofka la dhaarinayo taana waxaa tusinaya xadidka nebigu uhi alayhi الsalaaةu wasalaam albayinaةu calى اlmudaci wاlyamiinu calىa man ankar markhaatigu wuxuu saaran yahay oo lagu leeyahay qofka wax sheeganaya dhaartana waxaa lagu leeyahay qofka hee qofka inkira dacwada waa mudda calayga aba waa mudda calayga xadiid kalena wuxuu tilmaamayaa alyamiinu cala almudda calayh dhaarta waxa lagu leeyahy qofka wax lagu sheeganayo waa munkirkii un oman qof kastaoo tawajahad ee ku soo jihaysato calayhi dushiisa yamiinu dhaar mankaasoo low aqara hadduu qiro bimatluubihaa dhaartaa waxaa lagu dalbaya ama dacwada waxa lagu dalbaya dhihi kartaa lazimahu ku waajibi lahaa low aqara hadduu qiri lahaa macnaa ku waajibi fa ankaro markaa inkira xullifa waa la walaa yuxallafu qaadin qaadi lagu dhaarin maayo calaa tarkihi inuu ka tegay adulma dulmigii walaa shaahidun markhaatigi lagu dhaarin maayo annahu asagoo lam yakdib been inuusan sheegin qaadi lagu dhaarin maayo dulmigi inuu ka tago la dhihi maayo inaad xukumkaaga aad cadaalad ku samaysay oodan wax jawra aadan la imaan ku dhaar la dhihi maayo sidoo kale qof markhaati ah lagu dhaarin maayo inuusan been sheegin maxaa yeelay labadoodaba mansabkooda uu ka sarreeyay arrinkaas in la dhaariyo dad waxaa weeye mas-uuliyadii xil qaaday ammaanay cadaaladna asal u tahay saa darteed wax looga bahan yahi in lagu dhaariyo ma jirto markhaatiga lama dhaariyo innaga hadda maanta markhaatiga waaba la dhaariyaa baan filaya laakiin waxaa asal ah in aan markhaatiga la dhaarinin walow qaal hadduu dha muddacan caleyhi mid wax lagu sheegtay ana anigu sabiil ilma yar baan ahay lam yuxallaf la dhaarin maayo wa wuqifa waa la joojinaya arrinkiisii xataa yabluqa ilaa uu ka qaangaadho qofkii muddacaliga hadduu sabi yahay hadduu sheeganayo inuu ilmo yar yahay o dha anu ilmo yar baaban ahay oyna suuragal tahay arintaasi dee aysan ka muuqanin inuu oday yahay ama qof waaye oo cero uu yahay yaridu ay ka muuqato wejigiisa qofkaa la dhaarin maayo arrinkiisana waa la joojinayaa ilaa uu ka qaangaadho sababtoo ah haddii aan dhaarino dhaarta waxaa lagu sugayaa inuu ilmo yaryahay hadday yaraantiisa sugnaanatana taas waxay burinaysaa dhaartiisii marka in la dhaariyo waxaa ka laazimaysa in dhaartiisii hee la buriyo dadhano dhaaro inaad ilmo yarta oo u dhaarto marka waxaa sugnaanaysa ilmo yar inuu yahay ilmo yar hadday sugnaato inuu yahayna dhaartiisa way buraysa marka dhaarintiisa waxaa ka laasimaysa in he dhaartiisa ay burto marka looma baahna in la dhaariyo waa la sugaya intuu qaan gaadhay markuu qaan gaadho ayaa markaa dacwadiisa dib loo bilaabaya walyamiinu dhaartii tufiid waxay faa'idaynaysaa qaطca alkhusumati dooda jaritaankeeda fi lxaal isla kolkaa laa bara'atan laa tufiidu faa'idayn maysa bara'atan bara'a ma faa'idinayso inuu beri yahay qofkii mudacaleyga ah falow xallafa hu falow xallafa hadduu dhaariyo qofkii mudaciga ah, hu mudacaleyga hadduu dhaariyo uma dabeetana aqaama uu oogo qofkii mudaciga ah bayinatan markhaati xakama qaadigu uu xukminayaa bihaa bayinadaasu xukminayaa wuxuu yidhi dhaartu sideedaba faa'iidadeedu waxa weeye inay markaa doodda ay jirto qofka marka la dhaariyo ee uu dhaarto waxa weye dooddiisa halkaasi ku jarmaysa faa'iidadeedu waa saas in markaa dooda la gooyo ee macnaheeda ma aha qofkii muddacalayga ahaa ee la dhaariyey in dimadiisa ay beri noqotay taas macnaheeda saas ma aha walidaalik haddii qofkii muddacalayga ahaa la dhaariyo dabeetana kii muddaciga ahaa markuu dhaarto kadib muddacigii uu markhaati keeno markhaati uu ku sugayo xaqaa uu ninkaa ku sheeganaya uu ka dhaartay aadiga ukminaya marhaatiga hadda ninka wuba dhaartay muddacalayga mar hore ninka marhaatiga muusan keenin muddaciga ah muddacalaygii baa dhaartay kadib buu tegey oo buu keenay markhaatiyaashii baa qaadigu yimid oo arrinta ka markhaati kacay waxaa lagu xukuminayaa qofkii muddacalayga horey u dhaartay in xaqaa lagu leehay iska bix baa leey aqi xataa dhaartay waaya maxaa jeer bayinada ayaa ka xoog badan dhaarta ايiن dhaati تفيid فadsa طc اkhusumati doodii jaritaankeeda في اlsla kolkaa laa bara'aةa berinimo inuu beri yahay ma faa'idaynayso qofkii mudda calayga ah falow xallafahu mudacigii hadduu dhaariyo mudda calayhigii uma dabeetna aqaama uu ogo mudacigii bayinata markhaati xakama qaadigu xukminaya biha bayinadaas walow qaala hadduu dhaho almudda calaykii wax lagu sheeganayey qad xallafanii wuu dhaariyey mudacigii maratan mar buu dhaariyey alyaxlif ha ku dhaarto annahu asagu lam yuxalifni inuusan dhaarinin mubkina waa la makrinayaa dhaariyo ilasax haddii qofkii mudda calayga ahaa uu dhaho markii la dhaaro horaan u dhaarta ninkan muddaciga ah horeu ii dhaarsadan oo u dhaarta marka ha ii dhaariyo inuusan hore ii dhaarinin ha ii dhaariyo oo ku dhaarto inuusan hore ii dhaarsanin waa loo dhaarinaya waxaa leeyahy ninkan mar walba ma dhaar baad la daba taaganta ii dhaara miyaad leedahay mar walba marka ninkaa wareerinne adeer ku dhaaro inaadan horay u dhaarsanin hadduu ku dhaaro waayo mar damba la dhaarin maayo hadduu ku dhaartay inuusan hore u dhaarsanina dib baa loo dhaarinaya wuxuu idhi waidaa nakala haddii uu ka maago ama uu ka gaabsado qofkii muddacalayhiga ahaa dhaartii xalafa almuddaci kii wax sheeganayay baa dhaaranaya waqudya lahu asagaana xaqii loo xukumanaya wuxuu sheeganayey saa loo xukminaya walaa yuqdaa lagu xukmin maayo binukuulihi maagiddiisa oo keliya lagu xukmin maayo wanukuulu maagiddu waxa weeye an yaquulu inuu dhaho ana anigu naakilun mid maagayaan ahay ama mid dhaartii waxa weye ka istaagayaan ahay aw mase yaquulu lahu qaadi qaadiguu ku dhaho asaga qofkii waxa weeye muddaa calayhiga ahaa ixlif dhaaro oo fa yaquula kolkaa uu dhaho laa yaxlifu dhaaran maayo fain sakata hadduu aamuso xakama alqaadi qaadiga ayaa ku xukminaya binukuulihi maagidiisa ayuu xukminaya wa qowluhu qaadiga odhahda uu leeyahay lilmudaci qofkii wax sheeganaya uu ku leeyahay ixlif dhaaro xukmun xukmid weeye binukuulihi nukuuli lmuddaci caleyhi qofkii wax lagu sheeganayay inuu dhaartii ka maagay halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa nukuulka in dhaartii laga maago laga istaago iyo xuun ka dhalanaya wuxuu idhi qofkii mudda'a calayhiga ahaa uu ka gaabsado oo ka istaago dhaarta markii laga dalbay kadib mudda calayhigii muddacigii baa dhaaranaya wax sheeganaya dhaarta lagu soo celinaya waxa la dhaha dhaartan alyamiin almarduuda ah. xaqii baa asaga dib ugu soo wareegaya hadduu markaa muddacigii dhaarto xaqii asaga loo xukminaya laakiin mujarad aamuska uu aamusay qofkan mudacaleyga ah lagu xukmin mahayo in xaqii lagu leeyahay mujarad aamus uu aamusay mudacaleygii ou dhaartii ka aamusay ka maagay lagu xukmin maayo waaya maxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam dhaartii ku soo qofkii xaqa dalbanayey sida ku sugan mustadrak xaakim waaya nukuulka haddaba waa maxa nukuulku waxaa weeye qofkii muddaciga ahaa ee muddacalayga wax lagu sheeganayay inuu dhaho markuu qaadigii dhaarta usoo bandhiga kadib anigu naakil baan ahay naakil macnada waa maxay anu dhaarta waan ka istaagay ama dhaarta waan ka gaabsanay ama ma dhaaranay inuu dhaho ama qaadigu ku dhaho dhaaro dabeetana u dhaho dhaaran maayo haddaba hadduu iska aamuso oo markii dhaartii loo soo bandhigo uu shib iska dhaho qaadigi wuxuu ku xukminayaa inuu naakil yahay xakam alqaadi binukuuli qaadigi wuxuu ku xukminayaa inuu qofkaasi dhaartii ka naagay ayuu xukminaya dabeetana dhaartii wuxuu u soo celinaya qofkii muddaciga ah hadduu qaadigu ku dhaho qofkii muddaciga ahaa war adigu dhaaro markuu ninkan aamusay kadib ku war adigu dhaaro taa laftirkeedaaba ahaa xukmun binukuul inuu qofkii mudacaliga ku xukumay nukuul marba hadduu muddaci yidhi adu dhaaro taa waxay ka dhigantay inuu he mudacalihii nukuul ku xukumay saas ka dhiganta walyemiinu dhaartii almarduudatu ee la celiyey fii qowlin qowl haddaan qabanno ka bayinatin markhaati may la mid tahay waa filahari qowlka muctamadka ee xooga badan haddaan qabanno ka iqraari ilmudaca calayhi qofki wax lagu sheegay iqraarkiisa umay la mid tahay falow aqaama haddaba hadduu oogo almudaca calayhi qofkii wax lagu sheeganayey bacdaha ay bacda waxa weeye yemiintaas kadib yemiinta marduudada kadib haddii uu ogo bayinatan markhaati biadaa'in bixin ama gudid xaqii iska guday oo markhaati ugu ah oo mise ibraa'in cafin inuu xaqii laga cafiyey lam tusmacna dhegaysan maayo alyamiin almarduuda dhaartan aan ku magacaabana yamiin almarduuda waa dhaarta qofka mudacaliga laga rabo ee uu ka maagayo ee uu ka gaabsanayo dabeetana lagu soo celinayo qofkii mudaciga taasa waxaa la alyamiin almarduuda yamiintaasi ma bayina mise waa qiraal laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay laga xoog badan yahay waa bayino markhaati bay la mid tahay qofkii mudaciga u oogey kaannaba inuu bayino ku oogay qofka inu aqa ku leeyahay laakiin qowlka adharka ah waxay la mid tahay qiraal uu qiray qofkii muddaca calayhiga wax lagu sheeganayay kaannaba inuu aqi qiray la mid tahay haddaba haddii qofkii muddaca calayhiga ah qofkii muddaca calayhiga wax lagu sheeganayay haddii uu la yimaado dhaar yani markii cafwan qofkii mudacaleyga wa lagu sheeganayay markii uu yani yamiinla marduuda lagu soo celiyey qofkii waxa weeye mudaciga ahaa hadduu la yimaado marhaati mudacaleygii baa markhaati la yimid markuu mudacigii dhaartay kadib ilyamiinla marduuda mudacaleygi marka wuxuu keenayaa markhaati caddaynaya in xaqa ninkan uu ku sheeganaya uu ka cafiyey ama uu iska bixiyey addaa waa bixin inuu aq iska bixiyey ama ibraa in laga cafiyey marhaatigaa ma la dhegaysanayaa mise la dhegaysan maayo labadii qowl baa meesha imaanaya qowlkii lahaa alyamiin اlmarduuda ka bayinatin weeye waa la dhegaysanaya dacwadaas markhaatigaa waa oo xaqi asagaa loo xukminaya qowlkan dhahaya ka iqraari اlmudaca calayhi qofkii mudda calayhiga ahaa qiraalkiisi bay la mitahay yamiin اlmarduuda taasina waxa weeye wuxuu leeyahay la dhegaysan maayo baynada sababtoo ah wuuba qiray qofkan mar hadduu dhaarti ka aamusay oo dhaarti lagu soo celiyey ninkan mudaciga ah oo mudaciguu dhaartay markhaatigan uu keenay wax macno oo samaynay ma jirto muxuu dhaaran waaya markii intuu markhaati doonanayo muxuu dhaaran waaya yani asagoo qiraba lama taga qof hadduu aq qirana dee markhaati waxba u anfici maayo markhaati waxba u tari maayo marka labadii qol halkaas ku kala tageen waaya واليمين المردود dhaartii la celiyey في qowli qwl haddaan qabana kabayinatin waxay la mid tahay markhaati wa fi اlأظhari muctamad haddaan qabana ka iqraar الmuddaca calayhi qofki wax lagu sheeganayay qiraalkiisa la mid tahay falow qaama hadduu ogo almuddaca calayhi kii wax lagu sheeganaya bacdaha ay bacda alyamiin almarduuda yamiintii marduudada kadib bayinata markhaati hadduu ogo biadaa'in bixin uu ku ogo oo mase ibraa'in laga cafiye xaqi lam tusmac la dhegaysan maayo ku cudurdaaranin bishayin waxba saqada xaqu xaqiisuu ka dhacaya min alyamiini dhaartii walaysa lahu xaqu male muaalabatu khasmii kii la doodayey inuu ka dalbado xaqii wain tacalala hadduu ku marmarsoodo ama uu ku ictidaaro ama ku cudurdaarto biiqaamati bayinatin markhaati inuu oogayey aw muraajacati xisaabin ama xisaab inuu muraajacaynaya umhila waa loo kaadinaya alaaa ayaamin saddex cisho waqiila waxay abadan weligii ayaa loo kaadinayaa qofkii muddaciga ahaa ee wax sheeganayay markii ninkii muddo calayga uu ka gaabsada dhaartii ee dhaartii dib loogu soo celiyo hadduu dhaaran waayo asaga laftarkiisi ninkan uu ka gaabsaday muddo calaygaah markii asagii muddaciga aha dhaartii lagu soo celiya dhaaran la yidhina si xaqii lagu xukumo asna uu ka gaabsaday dhaartii waan eegaynaa hadduusan waxba ku cudur daaranin oo wax cilla iyo wax sabab oo ah u diiday dhaarta uusan sheegin in loo kaadiyana uusan dalbanin xaqiisii dhaarta u dhacaya aqiisii dhaata sidaasu ku dhacaya dhaarti iyo miilmarduda waa w aqi ku lahaa uu dhacay waayahay khasmigiisii ninkii waxa wey mudda calayga ee xaquu ku sheeganayena kama dalban karo xaquu ku sheeganaya mar dambe kama dalban karo ilaa inuu markhaati u keeno mooya hadduu markhaati u keeno waa meesheeda laakiin markhaati la'aan ninkan ma daba socon karo ilaa isaga dhaaran waaye laakiin haddii uu ku cuur daarto inuu markhaati raadsanayo wuxuu dhaardhaaran mahaya laakiin markhaati baaban keenaya waxaan filaya inaan markhaatiyaal haysto markhaatiyaal baan raadsanaya ama xisaabtaydi baan dib ugu laabanaya bal ninkan inaan xaqii ku leeyahay iyo in xaqii waxa wey iska bixiyey bal dib baan xisaabaadkii u baadhayaa buui saddex cishaa markaa loo sugaya saddex cishaa le kusoo raadi markhaati ama waxa wey xisaabtii dib ugu laabo iil ba u le m werigii baan u sugayn asagaa xaqa dalbanaye waxba saddex cishay ana ku qaydine asagaa muddaciya wax sheeganaye intuu aqa kusoo heli karaa kusoo reelo maxaan u qaydayna asaga iila saasuu leeyahay wain istamhala hadduu sugitaan dalbo almuddaa calayhi kii wax lagu sheeganayay xiina goortii istuxlifa la dhaariyey xiina goortii istuxlifa dhaar laga dalbaday liyandura si u eegu sugitaankii dalbaday xisaabu xisaabtiisii lam yumhal loo kaadin maayo waqiila waxaa la yidhi alaaatan yumhal waa loo sugaya alaaan saddex cisho walow istamhala hadduu sugitaan dalbo qofkii muddaa calayhiga ahaa fii ibtidaa'i ljawaabi jawaabta bilowgeedii umhila waa loo kaadinayaa ilaa aakhiri اlmajlisi majliska aakhirkiisa inta laga gaadhayo wuxuu ku idhi qofkii muddaa calayhiga ahaa ee xaqa lagu sheeganay ayaa markii la yidhi dhaaro ninkan markhaati muusan keenin muddaciga ahaa asagaa dhaaro la yidhi dabeetana wuxuu yidhi qaadi ha la ii kaadiyo sabab wuxuu idhi waxaan doonayaa inaan xisaabaadkii bal dib ugu laabto ninkan inuu xaqa igu leeyahay in kale aan hubiyaan doonayn markaa loo kaadin maayo loo sugi maayo ilaa ninkan muddaciga inuu raalli ka noqdo dhahaa mooyaane xisaabaadkiisa dib ha u laabta qaadi ha loo sugo maxaa yeeley qofkan laba mid maa laga rabaa ama xaqii inuu qiro ama inuu dhaarto labada mid maa laga rabaa laakiin muddacigu sidaas maaha muddacigu qofki wax sheeganaya asagaa ikhtiyaar iskale inuu xaqiisii imika u dalbaday inuu dib u dhigto asagaa aq iskale laakiin ninkan waxbaa lagu sheeganaya qiil baa wuxuu le maye saddex cisho ayaa loo kaadinayaa saddex ashaa dib lagu sugaya laakiin malifka halkan wuxuu ku yidhi liyandura xisaabahu istamhala liyandura xisaabahu ka warran hadduusa istimhaalka usu dalbanin si uu xisaabta u eegee istimhaalkii u dalbo si uu markhaati u keeno uu ku difaacayo waxaan lagu sheeganayo markhaatigaasoo caddaynaya inuu xaq iska bixiye ama in laga cafiyey taas waa loo sugaya nacam waa loo sugaya saddex ashaa weliba loo kaadinaya horeyna noo soo dhaaftay taas fii awal albaab bay nagu soo dhaaftay haddii qofkii mudda calayhiga ahaa in loo kaadiye u dalbado fi ibtidaa'i اljawaab markii dacwadii saa bilaabatay ee xaqii lagu sheegtay la rabay inuu jawaababa intaan dhaarba laisla gaarin inuu ninkan u jawaabaa la rabay jawaabtii u horraysay uu ka cudurdaarto wuxuu hi hala waxaan rabaa inaan xisaabaadkayga baldib ugu laabto marka ayada ah waa loo sugayaa ilaa aakhir اmajlis majliska qadaaga ee la fadhiyo intuu ka dhammaanayo ilaa akhirkiisa loogu sugaya haddii qaadiga maala subxii dacwadda uu furo ilaa duhurkana dacwadeeda soconaysa ilaa inta duhurka aan la gaarin wax yar ka hor ayaa loo sugaya waxa le ordo bal saacad bax oo ama laba sac ama saddex saaco xisaabaadka ay dib ugu soo laabo intuunan majlisku unan dhammaaninna majlis alqada imo waa leeh soo xadiri toban qofkii tuuliba laga dalbadaa bizakaati zako fadaca sheegtay dafca zakadii inuu iska bixiyey oo uu siiyey ilaa saacin waxa weeye caamil waa kuwan ka shaqeeya sakada ururinteeda aakhare oo kale aw mase iddaca uu sheegto halata khaarisin kii waxa weeye xisaabinayey timirta geedka saaran wa alzamnaahu aan ku laasimino alyamiina khaarisin waxa weye qofka waxa weye xisaabiyaha ee waxa weye cinabkii ama timirtii waxa weeye qiyaasay hadduu inuu khaldamay uu sheegto wa alzamnaahu aan ku laasimino alyamiina dhaarti oo fana kale dhaarti uu ka gaabsado watacadara ay suuroo weydo raddu lyamiini dhaarti in dib loogu celiyo mustaxiqiintii muctamed waa wey annahaa waxa weeye zakadii tu'khad waa laga qaadaya minhu asaga xaggiisa wuxuu ihi qofkii zake laga dalbaa inuu iska bixiyo qof xoolo leh ayaa waxaa u yimid nin caamil ah oo dawladdu soo dirtay si uu zakadii uga qaado dabeetana wuxuu ihi zakadii waan bixiyey waxaana siiyey nin kale oo caamil ah oon adiga aan ahayn waaya ama wuxuu sheegtay in khalad uu ku dhacay qaabkii sekada loo qaaday ninkii waxa weye khaariska ahaa ee beerta qiyaasayey waxa weeye midhaha ku yaalla timirta iyo zabiibki wixii la midka ah inuu khaldamay oo si khalada u xisaabeeyey ayuu sheegtay isla markaana dhaar baan ku laasiminay markuu le malif dhaar baan ku laasimnay waxa uga jeedaa calaa axadi wajhayn laba wej midka marjuuxa wey wejka daciifka laga xoog badanya wey inay dhaartu waajib ku tahay laakiin wejka saxiixa ee nagu soo dhaafay fii kitaabi zaka wejka muctamadka waxa wey inaan dhaar lagu lahayn dhaarba la dhaarin maayo dhaartu waa manduub laakiin waajib kuma aha in la dhaariyo marka aan dhaarta ku laasimin inagu ku socno wejka daciifka ah isla markaa dhaartii uu ka gaabsado ee isla markaa suuroo weydo dhaarta inaan ku celinno he dadkii mustaxiqiinta ahaa oo mustaxiqiinta waa maxay masaakiintii masaakiinta beledku ma aha masaakiin kooban oo tirsan ma aha waa masaakiin fara badan lama dhaarin kara ayagii inay aqii idinka ku leeyihiin marka ayada ah la dhaarin maayo ee xaqii lagu lahaa ninkan ninkan saacigu sheegaya waa laga qaadaya soo muuse dhe sekadii waan bixiyey waa laga qaadaya la dhegaysan maayo mar hadduu dhaarti ka nukuulay inta la dhaariyey dhaartuu ka nukuulay laakiin haddaan ku soconno qowlka muctamadka ee baaba zaka inugu soo dhaafay dhaarta inaysan laazim ku ahayn dee la dhaarima maayo waa mustaxab in la dahariyo hadduu nukuulo xataa laga qadi maayo iska daynaya waaya halkan uu leeyahy watacaara radd اlyamiinna watacadara radd اlyamiin haddii dadka mustaxiqiinta ay masaakiinta ay kooban yihiin maxsuurin yihiin de ayagaa la keenaya oo dhaaranaya waaya waa man qofkii tuuliba laga dalbaday bisakaatin zako fadaca sheegtay dafca zakada inuu siiyey oo u dhiibay ilaa saacin shaqaale aakhar oo kale mse daw sheegta alada khaalisan kii wax xisaabinayey inuu khaldamay ee sekada qaadayey oo alzamnahu aan ku waajibina qofkaas eh, alyamiina dhaartii fanakara oo ka gaabsada dhaartii watacadar iyo suuro weyda radul yamiin dhaartii in lagu celiyo mustaxiqiintii falasaxu muctadil xowi annaha zakadii tuukhadu laga qaadayo minhu qofkii walow daca hadduu sheegto weliyu sabiin ilma yar weligiisu daynan dayn hadduu ku sheegto eh, dayntaasoo lahu ilmihii yaraa u sugnaatay fa ankara uu inkiro qofkii waxa weye wax lagu sheegtay wana kale u ka gaabsado dhaartii lam yuxallaf la dhaarin maayo alweliyu weligii waqiila waxaa lidhi yuxallaf waa la dhaarinaya waqiila waxaa lidhi in iddaca hadduu sheegto mubaasharata sababi sababkiisa inuu la baasharay xullifa waa la dhaarinayaa mualifka halkan wuxuu ku tilmaamayaa mas'ale laga soo reebayo in dhaartii lagu celinayo muddaciga dhaartii in lagu celinayo qofka muddaciga wax sheeganaya hadduu mudda calayhi dhaartii uu ka gaabsado in mudacigii wax sheeganayey dhaarta lagu celinayo mise laga soo reebayo ayuu halka tilmaamaya wuxuu idhi weligii sabiga ilmihii yaraa kii mas-uulka ka ahaa ee weligiisii ahaa tusaalahaan ahaan adeerkii oo kale ama awowgii oo kale ayaa wuxuu ku sheegtay dayn inuu ku leeyahay ilmahan yari qof kale dabeetana qofkii kale ee uu diinta uu ku sheegtay ayaa inkiray waxba liguma leh dhaaraa layidhi dhaartiin uu ka gaabsaday weligii ma la dhaarinaya maya lama dhaarinayo maxaa yeelay dhaartu sideedaba waa xuja qaasira waxay qofka xaqa u sugtaa qofka dhaaranaya bes ba aq u sugaysa lakin qofka dhaartu xaq uma sugto qiil baa wuxuu leeyahy maya waa la dhaarinayaa weligii qiil kalena wuxuu leeyahay haddii asagu uu sababta la baashtaray sababtan dayntu ay ka dhalatay hadduu asagu la baashtaray weligu waa la dhaarinaya tusaale ahaan asagaaba xoolaha ninkan ka iibiyey ama asagaa maalan daymiyey markaa weligii waa la dhaarinaya maadaama asagu sababkii la baashtaray maxaa aqaasu ku tacalluqa waaya saddexdaa qowl baa ku sugan haddaba qowlka hore lama dhaarinayo weligii maxaa la samaynayaa waa la sugaya inta ilmaha yarka he uu ka qaangaara walow dacaa hadduu sheegto waliyu sabiin ilmayar weligiisu daynan dayn hadduu sheegto lahu dayntaasoo lahu sabiga u oo qof kale ku leeyahay faankara qofka kale u inkiro oo wana kale dhaartu ka gaabsa lam yuxallaf weliyu weliga dhaarin maayo waqiila waxaa yuxallaf waa la dhaarinaya waqiila waxaa la dhihina dacaa hadduu sheegto weligii mubaasharata sababihi sababi dayni diinka sababkiisa asagoo la baasharay xullifa waa la dhaarinaya faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fii tacaarud albayinatayni labadii markhaatina iska hor imaadaan in shakhsayn laba qof xaggood ka ahaata waaya qofka gacanta ku haya hantida waxaa la dhahaa saaxib اlyad waxaa kaloo la dhahaa addaakil qofka hantida gacanta ku haya ml labada qof isku sheeganaya dhul ama guri mid baa gurigii degan ba oo gacanta ku haya kaas waxa la dhahaa saaxib اlyad waxaa la dhahaa addaakil qofka aan gacanta ku haynin waxa la dhahaa khaarij khaarij marka mar qaarkood waxay doodu dhex mari kartaa laba qof oo midna shayga gacanta ku haya midna uusan hee shay gacanta ku haynin oo labadoo markhaati wada ogayaan ama tacaarud biyatain wuxuu dhex mari karaa laba qof oo labadaba shaygaysan gacanta ku haynin oo labadaba khaarijiin ah ama labadaba daakhilina yihiin oo labadaba shay gacanta ku wada hayaan saddexdaas suuro ayaa ka dhalanaysa intii maalifku noo sheegi doonaa wuxuu hi dacayaa ida dacyaa laba qof hadday isla sheegtaan caynan cayn hadday isla sheegtaan shay oo fi yaddi aaliin qof saddexaad gacantii ku sugan ow aqaama kullu minhumaa mid walbo labadooda ka mid a bayinatan markhaati saqadataa labadii dhaarood way isla dhacayaan labadii markhaati labadii bayino way isla dhacayaan saqadataa labadii bayino way isla dhacayaan wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahy maye tustacmalaan labada bayino waa la adeegsanaya fii qowlin qowl haddaba haddaan qabanno tuqsamu waa la qaybinaya cayntii wa qowlin qowl haddaan qabanno yuqracu waa loo qori tuuraya wa qowlin qowl haddaan qabanno tuuqafu cayntii waa la joojinaya xataa yabiina ilaa uu ka caddaado qofkii iska lahaa ama mase yastalixa ay ka heshiiyaan wuxuu yihi laba qof ayaa shay isku qabtay cayn cayntaa marka wax walbay noqon kartaa guri bay noqon kartaa dhul bay noqon kartaa gaari bay noqon kartaa neef buu noqon karaa lacag buu noqon karaa shay uun aan dayn ahayn cayntu waa waxaan dayn ahayn ayay isku qabteen cayntaasna qof saddexaad baa haya haddaba labadu waa khaarijayn labada waxa weeye saaxibulyad ma ah qof saddexaad baa gacanta ku haya mid walbana markhaati buu u keenay shaygan inuu asagu iska leeyahay bayinu u keenay waayahay labadii bayino horta way isla dhacayaan saqadataa maxaa yeelay lid bay isku noqdeen way isburiyeen marka waxay la mid yihin labada daliil oo iska hor yimid oo istacaaruday oo wax kala rajaxay uusan jirin ayay la mid tahay marka way isla dhacayaan waayahay qowl baa wuxuu leeyahay maye tustacmalaan labada bayino waan adeegsanaynaa maxaa yeele labada bayinaba waxay isku waafaqsan yihiin in waxa weeye xaqan uu midkood leeyahay laakiin ninkan wax lagu shegay inuusan lahayn ayay isku waafaqsan yihiin marka icmaalu اlkalaami awlaa min ihmaali buu leeyahayo yani bayinadiisan ilgaynin aan icmaalino waay qowlka hore saqadataa markuu leeyahay way isla dhacayaan waxaa la dhaarinaya ninkii mudda caleyga wax lagu sheeganayey gacanta shayan ku haya ayaa la dhaarinaya mid kasta dhaa buu dhaaranaya laba jeer buu dhaaranaya ninkan ugu dhaaran inuusan xaqan lahayn ninkan ugu dhaaranaya waaya shaygan asagaa loo deynaya laakiin qowlkan dambe wuxuu leya maya labadii bayino waan isticmaalayna haddaba aan haddaan qowlkan ku socno dhan labadii bayino waan isticmaalaynaa seenu isticmaalaynaa maxaan samaynaynaa saddex qowl buu sheegay qowl koobaad wuxuu leeyahay cayntii ninka waan ka soo qaadaynaa labada nin ee mudaciyeenka ah ayaa loo kala qaybinaya hadduu dhul ahaa waa loo kala qaybinaya hadduu guri ahaa waa loo kala qaybinaya waaya mid walba nis buu yeelanaya qawl waa loo qorituuri midkii qorituurkii soo baxo ayaa loo xukumaya qawlna wuxuu waa la joojinaya caynta ninka waa laga soo qaadaya meel baa la dhigayaa waa la xafidayaa ilaa arrinkeedu soo caddaado ama labada nin wuxuun ku heshiiyaan wuxuunay ku heshiiyaan waaya wuxuu idhi kaanat cayntii ay labada qof sheegteen hadday ku sugan tahay labadoodaba gacantood hadday ku sugan tahay waa aqaamaa labadooduna ay ogaan bayinatayni laba markhaati baqiyad cayntii way ku hadhaysaa gacantooda kamaa kaanad say ahayd hadday labadoodu ay gacanta shayga ku hayeen waa labada waa daakhiliin labadanna waa daakhiliin labadii horena waxaan idhi waa khaarijayn cayntana isku hayaan gacantay ku wada hayaan waa gurigay wada degan yihiin waaya labadooduna laba markhaati bay wada keeneen mid kasta markhaati buu keenay inuu xaqan iska leeyahay cayntaas gacantooda loo daynaya labadii markhaati way isburinayaan gurigina sidiisii u ahaanaya labadooda waa wada maamulaya wax isbeddelaya ma jiro maxaa yeele midkood mid kale kama mudno marka gurigii wuu ka dhaxaynaya walow kaanat cayntii hadday ku sugan tahay biyadihi midkood gacantiisa fa aqaama hayruhu kii kale uu oogo bihaa cayntii uu ka ooga bayinatan markhaati inuu asagoo iska leeyahay waa huwa ay waaqaama huwa kii gacanta ku hayana uu oogo bayinatan markhaatina asagoo iska leeyahay qudima saaxibu اlyad kii gacanta ku haya ayaa xaqiisa la hormarinaya walaa tusmacu la dhegaysan maayo bayinatuhu qofkan waxa weeye gacanta ku haya ee daakhilka ah markhaatigiisa la dhegaysan maayo ilaa bacda bayinati اlmuddaci kii wax sheeganayay markhaatigiisa kadib mooyaane tanna waxa weeye waa suuradii saddexaad labadii nin ee muddaciyeenka ahaa mid baa daakhila midna waa khaarij daakhilka waxaa waa ka gacanta ku haya shayga khaarijkana waa kaan gacanta ku haynin marka kii gacanta ku hayey mooyaane kii kale ayaa markhaati la yimid inuu shaygan iska leehay kii gacanta ku hayeen asna wuu baxayo asna markhaati buu keenay labadooda laba markhaati bay keeneen waaya ninka saaxibulyad ayaa la rajaxaya ninka gacanta hantida ku haya ayaa mudnaanta la siinaya bayinadiisa ka xoog badan bayinada qofkan kale maxaa labadii bayin way isqaabileen way isla dhaceen ninkani muxuu la dheeryahay gacantii gacanku hayntuu la dheeryahay saa darteed asagaa loo xukminaya ah, cayntii ama hantidii bayinada ninkan daakhilka ah ee shayga gacanta ku haya goormaa la dhegaysanaya waa markii ninkan muddaciga markhaatigiisa u keeno ninkan waxa weeye hantida gacanta ku haya markhaatigiisa la dhegaysan maayo ilaa ninkan markhaati u keeno markuu ninkan markhaati uu keeno unbaa bayanadiisa la dhegaysanaya sababtoo ah asagu markaa waa mudda alayhi mudda calayhina markhaati ma keeno horta ninkan muddaciga markhaatiga keeno markuu asagoo markhaatiga keeno asna markhaatigiisa la yimaado markaasaa markaa markhaatigiisa la dhegaysanaya walow usiilat haddii la zuliy yadhu yadu daakili qofkii aan shayga gacanta ku haynin gacantiisii haddii laga zuuliyo haygii bibayinatin bisabab bayinati marhaati sababtii uma dabeetna aqaama oga bayinatan marhaati milkii sheegen inu iskanaya mustaridan asagoo cuskanaya ilaa maa qabla isaalati yaddi gacantiisa intaan laga zuulin ka hor wactadara uu ku cudur daarto bikhaybati shuhuudihi markhaatiyaashiisa inay maqnaayeen samicad waa la dhegaysanaya dacwadiisii samicad waa la dhegaysanaysa waa la dhegaysanayaa bayinadiisii waqudimat waana laga hormarinaya bayinadii qofkii kale waqiila waxa la maya laa la dhegaysan mahayo markhaatigiisa wuxuu idhi qofkii daakhilka ahaa ee shayga gacanta ku hay haddii shaygii gacantiisii laga zuuliyo oo markhaati sababtii looga zuuliyo macnaha ninkii kale ee khaarijka ah ee shaygan gacanta ku hayn ayaa markhaati keenay markhaatigii markuu keenay ayuu qaadiga u xukumay shayga ninkii shayga gacanta ku hay waa laga qaaday ninkii markhaatiga keenaya muddaciga ahaa baa lagu wareejiyey dabeetana asagii wuu baxayoo markii gacantii laga zuuliyey ayuu asna markhaati keensaday waa markii laga xukumay kadib intii hore markhaatibuna keensan markii laga xukumay shay gacantiisu ka baxay ayuu markhaati doontay oo markhaati buu asna keenay qaadigii wuxuu ihi anaa shaygan iskale waa ka markhaatiyaashayda waan eegaynaa markhaatiyaasha wakhtigee bay u sugayaan ninkan milkiga ma intaan waxa wey gacantiisa laga zuulin ka hor bay u sugayaan mise kadib hadday ka hor u sugayaan leeyihin ninkan intaan gacantiisa shaygan laga zuulin ka hor asagaa iska laha isla markaa uu ku cudurdaarto markii la dhao maxaad markhaatigaaga horey ugu keedsan weyday markii dacwadu socotay uu ku cudurdaarto inay markhaatiyaashiisa maqnaayeen markaa markhaatigiisi waa la dhegaysanayaa markhaatigiisaan laga hormarinayaa ninkii kale ee shayga gacantaan ku haynin markhaatigiisi marka shaygii ninkii waa laga soo qaaday asagaa dib loogu soo celinaya qiil baa wuxuu leeya maye markhaatigiisa dhegaysan mayno maxaa yeelay qadaagii wuu dhacay waxana waa ijtihaad qaacidan waxay tilmaamaysaa aijtihaad laa yuqad biijtihaad ijtihaad ijtihaad lagu buriyo ijtihaad ijtihaad lagu buriyo waaya wuxuu ihi walow zuilad haddii yadu daakhili qofkii shayga gacanta ku hayay cayntii uu gacanta ku hayay haddii laga zuuliyo bibayinati markhaati sababtii uma dabeetna qaama uu oga bayinata markhaati caddaynaya bimilkii shaygan inuu iska leeyahay mustaridan asagoo markhaatigaasi mustaridan asagoo cuskanaya milkigaasi ilaa maa qabla isaalati yadihi intaan gaanta haygan gacantiisa laga saarin wactadar u ku cuurdaarto biaybati shuhudi marhaatiyaashiisu inay maqnaayeen umicad bayinadiisa waa lageysanaya udibat waa la hormarinaya waaa laga hormarinaya bayinadii khaarijka waqiila waaa laidhi maye laa ay laa tusmacu bayinadiisa la dhegaysan maayo walow qaala hadduu dhaho alkhaariji qofkii aan shayga gacanta ku haynin ee dibadjoogaha ahaa huwa aygan aan ku muransannahay milkii waa milkaygii ishtaraytu waan ka iibsaday minka adigaan kaa iibsaday qofkiioo mudaciga ah mudda calayga ah faqaala u dhaho qofkii shayga gacanta ku haya daakhilka ahaa bal milkii shaygan waa milkigaygii waa aqaama ay ogaan bayanatay laba markhaati qudima alkhaariju kii dibad joogaha ahaa ee shaygan aan gacanta ku haynin baa markhaatigiisii la hormarinaya nin baa nin guri degan buu u yimid wuxuu guriga aniga iska leh tusaale ahaan qofkaa guriga degan waxaa la yidhahdaa daakhil qofkaa wax ku sheeganaya ee dibadda ka joogana waxa la dhahaa khaarij dabeetana wuxuu idhi gurigan aad ku jirto waa milkigeygi anaana kaa iibsaday adiga laftirkaagan kaa iibsaday buui ninkii guriga ku jirana wuxuu idhi maya gurigani waa milkigeygi asagu muusan dhihin amaan ibn musl waa milkigii buu idhi kanna uu ka xariibsan yahe wuxuu idhi gurigan waa milkigayi anaa adigaan kaa iibsaday buui adaan kaa iibsaday waaya mid kastana saasuu markhaati ku keenay waa qaama baynatay mid kasta markhaati arrintaa caddaynaya ayuu keensaday midkee la hormarinaya labada markhaati waxaa la hormarinaya ninkan khaarijka ee guriga aan deganayn ee markhaatiga keenay waa la hormarinaya sababtoo ah bayanadiisu waxay haysaa ziyaadata cilm waxay sheeganaysaa ninkan uu guriga lahaan jiray ninkan guriga degan laakiin ninkan uu guriga ka iibsaday baynamaa ninkan guriga degan bayinadiisu caddaynayso inuu guriga leeyahay bas laga yaabo inay ogaayeen inuu ninkan guriga waaga hore lahaan jiray laakiin isan ogeyn ninkan guriga inuu iibiyey laakiin bayinada ninkan kale ee dibadda ka jooga waxay caddaynaysaa ninkan inuu guriga ka iibsaday marka bayinadiisa cilmi la dheer yacni xog ayay la dheertahay bayinada saasaa loo hormarinaya waa man qofkii aqara u qira liayri eyrkii u qira bishay shay u qira uma dabatan iddacaahu shaygaa sheegtaa linafsi naftiisa u sheegtaa lam tusmac la dhegaysan maahayo dacwadiisa iyo sheegashadiisa ilaa an yadkura inuu sheega mooya intiqaalan wareegid waman qofkii ukhida minhu laga qaado maalun xoolo bibayinatin markhaati sababtii looga qaado uma dabatan iddacaahu maalkii sheegtaa lam yushtard lama shardiyo dikru lintiqaali wareegid inuu sheego fi asaxi muctamad haddaan qabano wuxuu hi hadduu qof uu u qiro inuu xaq ku wuxuu hi hebel baa xoole igule bu hi maalan maalan wuxuu hi gurigan hebel baa iska leh dabeetana gurigii uu qofkaa u qiray ayuu sheegto anigaa iska le buui markuu u qiray kadib dacwad buu soo oogay la dhegaysan maayo wax laga dhegaysan ma jira mar hadduu asagu qirayba uu hi ninkaasaa gurigan iska le kadibna uu dacwad soo oogu dhaho anigaa iska leh dacwaddiisa la dhegaysan maayo xataa markhaatiyaashiisa la dhegaysan maayo maxay aq binaadam buu iray aqa biniaadamka qofka haduu qirana kama noqon karo qaacidadu waxay tilmaamaysaa almaru muaahadun biqraari qofka waa loo qabanayaa qiraalkiisa qiraalkiisa waa loo qabanaya taalidkeeda haddii qofkan xoolo uu gacanta ku hayey lagu sheegtaa dabeetana markhaati loo keeno in xoolahaas asaguusan lahayn oo sidaa lagaga xukumaa xoolihii dabeetana asna uu baxoo waxa weeye markhaati uu la yimaado dacwadna uu oogo dacwad dib u soo oogay inuu xaqan iska leeyahay laga xukumay markhaatiyaal lagu keensaday tusaalahaan dacwaddiisa waa dhegaysanaya shardina ma aha intiqaal inuu sheego cafwan taa hore ee qiraalka ah waxaa la dhegaysanayaa uun haddii uu sheego intiqaal xaqan ninkan asagaa iska lahaan jiray laakiin waan kala wareegay oo maalan wuu ii ama gurigan waan ka iibsaday markaan iray asaga iska laha laakiin anaa kala wareegay buui markaa waa la dhegeysanaya dawadiisa qof laga qaado hanti uu gacanta ku hayay oo markhaati qaado kadibna uu dacwad soo ogo shardi ma aha inuu dacwadiisa ku sheego in hantidan qofkan muddaa ah ay ka soo wareegtay o u soo wareegtay shardi ma aha maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in uu markhaati u haysto inuu hantidan leeyahay gacantii hore uu gacanta ku hayay shaygana lagu rajaxo markaa wuxuu isku darsanaya markhaati uu keensaday iyo yaddii hore uu gacanta ku hayay saa darteed markhaatiga ninkan uu keenay waa laga hormarinaya markhaatigiisa markhaatigiisa laga hormarinaya walmadhabu muctamad waxaa weeye ana ziyaadata cadadi shuhuudi axadihimaa labadii mudaciyeni wax isku sheeganayey midkood markhaatiyaashiisa badnidooda tira badnidooda laa turajix inaysan waxba rajaxaynin wakada waxaa la mida ah low kaana liaxadina midkood hadday u sugnaato rajulaani laba nin hadduu haysto oo markhaatiyaal ah walilaakhari kii kalena u haysto rajulu nin iyo marataani laba dumar ah fain kaana lilaakhari kii kale hadduu haysto shaahidun markhaati iyo wayemiinu dhaar rujixa waxaa la rajaxaya ashaahidaani labadii waxaa wey markhaatiyaal fi adhari muctada haddaan qabanno wuxuu ku yidhi haddii laba nin ay laba markhaati wax isku sheegtaan dabeetana mid walba markhaati uu keeno ninkana laba nin buu keenay ninkana afar nin buu keenay oo markhaatiyaalah xoolaha marka la sugayna waxa loo baahan yaha laba nin ama nin iyo heh laba dumara marka maadaama mid kasta nisaabkii shahaadada u dhammaystiranta labadii nin uu haysto midkoodna uu tiro la dheeri yahay nisaabkii shahaadada ziyaadadaasi wax macnaa ma samaynayso la dhihi maayo kana afar markhaatiya keensadae kana loo xukumo ilan kan baa waxa wey bayino dhamaystiran waa isa kanna bayino dhamaystiran waa isa labadaa dheeraadka wax macnaha ma soo kordhinayaan waxba lagu kala rajixi maayo sidoo kale midkood hadduu keensado laba nin oo markhaati ah midna uu keensado nin iyo laba dumar ah la dhihi maayo ninka labada nin keensaday ha loo xukumo kanna waa bayino kaamila kanna waa bayino kaamila maxay labada dumarka waxay u dhigmaan laba nin nin bay u dhigmaan waaya haddii laakiin mid uu keensado laba nin oo markhaati ah midna uu keensado hal nin oo markhaati ah iyo dhaartiisi uu ku xoojinayo waxaa la rajaxaya ninka labada markhaatiyaasha keensaday labada markhaati nin keensaday ayaa la rajaxayaa maxaa yeelay culimmadu isku waafaqsan yihiin labada nin inay markhaati yihiin laakiin culimmadu way isu khilaafsan yihiin hal nin markhaatiga iyo yamiin almuddaci in wax lagu xukumo culamada qaar baa diidan oo le yamiin almuddaci iyo shaahid iyo hal shaahid wax lagu xukumi maayo والمذهب المعتمد waxa wey أن زiyaadaةa cadad شhuhuudi أxadima labadii wax isku sheeganayey markhaatiyaasha cadadka markhaatiyaasha ziyaadadooda ziyaadadiisa laa turajaxinaysa waba kala rajaxayn wakada waxa lamida ah low kaana haddii u sugnaatay liaxadihim midkood rajulan laba nin walilaakhari kii kalena rajulu nin iyo wamraataan laba dumara fain kaana haddii u sugnaatay lilaakhari mid kii kale hadday u sugnaado macnaa midkii labada nin lahaa mooyaan labadan markhaati haysta mooyaane kii kale hadday u sugnaato shaahidun hal markhaati iyo wayamiinu dhaar rujixa waxaa la rajaxaya la xoojinayaa ashaahidaani labadii markhaati filadar walow shahidat bayina hadday ka markhaati kacdo liaxadiina midkood bimilkin milki min sanatin sanad laga bilaabo walilaakhar kii kalena min akara sanad wax ka badan faladhar muctamed waxaa weeye tarjiixu lakari tii badnayd in la rajaxayo walisaaxibihaa saaxiibkeedna waxaa u sugnaaday alujratu mushqaayadii waziyaadatu iyo ziyaadadii alxaadiiatu ee soo darisay min yowmaidin maalinta laga bilaabo wuxuu ihi laba markhaati haddii labadii qof wax isku sheeganaya ay keensadaan labadaa markhaatina ay ka markhaati kacayaan milki markhaatina milkiga inuu ninkan iska leeyahay markhaatigii kalena ninkan inuu milkiga iska leeyahay laakiin muddadii iyo kala duwan bayinada hore waxay sheegaysaa maalan ninkan inuu sanadii tagtay kowdeedii bish sanadkii lasoo dhaafay bishii koobaad inuu hantidan iska lahaa oo hantidan uu milkiyey bayinadii kalena waxay caddaynaysaa inuu ninkan waxa weeye iska lahaa gurigan saddex sano saddex sano ama laba sano tana sanad bay caddaysay laba sano midee loo xukumaya waxaa loo xukumaya ta muddada dheer taasaa loo xukumaya maxaa labada bayino waxay isku tacaarudeen sanadka marka sanadka u dambeeya iska dhaaf isku khilaafeen isla tuur bayinadan muddada dheer waxay caddaynaysaa muddo sanad ka badan baa ninkan inu marka maadaama ay muddadaas aan lagu muransanayn ninkan iska lahaa asaa loo xukuminaya waaya haddaba ninkan muddada dheer bayinadiisa ka markhaati kacday ayaa yeelanaya gurigaas loo xukumay wixii ujraa ama mushqaayad ah ee laga qaadaya asaga iskale hadday ziyaado shaygan ku soo kordhay ziyaadadana asaga iskale walow aطlaqat hadday iطlaaqdo bayinatun markhaati وأرخت tii kalena ay taariikhayso وأرkhatay taarikhayso bayinaة markhaati فالmadhب muctamad waxa wey أنahumaa labadaa bayina sawاء waa isku mid وأنahu شhaniye low kaana hadday u sugnaatay lisaaxibi mutaakhirati taariikh yacni bayinadii markhaatiga ee bayinadii taarikhdeedu ee dambaysay hadday u sugnaatay iyadun gacan gacan ku hayn qudim oo la hormarinayaa wa annahaa bayinadii low shahidad hadday u markhaati kacdo bimilkii qofkii inuu iska leeyahay shaygan inuu lahaa amsi shalay walam tatacarad aysan u banbixin lilxaali isla kolkaa lam tusmac markhaatigaa la dhegaysan maayo xataa yaquulu ilaa ay ka dhahaan walam yazal walam yazul ma zuulin milku milkigiisii amase aw amase ay dhahaan walaa naclamu ma ogin muziilan wax zulinaya lahu milkigii wuxuu ku yidhi labadii bayino ee mutacaaridka ahaa iska hor imaanay mid hadday mulaq tahay midna mu'arakh ee tahay mid waa mulaqoo waxa wey taarikhba laguma sheegin ninkanaa gurigan iska leh bay tiri bayino waaya markhaatiyaashii waxay ninkan u xukumeen inuu oma markhaati kac ninkan inuu hantida iska leeyahay waktina mayna sheegin iyo taarikhtoona midna taarikh bay sheegtay laga bilaabo muddadaas ayuu ninkani gurigaa iska lahaa waa isku mid labadaa bayino waa isku mid waa mutacaaridayn middood midda kale wax lama dheero waaya haddii tii taariikhdeedu dambaysay waxa weeye ninkii waxa weeye bayinada lahaa uu gacan ku haynta leeyahay asagaa loo xukminaya qudima asagaa markhaatigiisa loo hormarinaya ila waxaan idhi haddii laba bayin iska hor imaadaan midna ay taarikhdeedu dheer tahay midna taarikhdeedu gaaban tahay ta taarikhda dheer ayaa loo xukumaya tii taarikhda gaabnayd ee sanadka ahayd maalan ayaa waxaa ninka bayinada iska lahaa wuuu shaygiibu gacanta ku haya gurigiibuu gacanta ku haya tusaale ahaan isaga loo xukuminaya isaga la hormarinaya maxay labada markhaati way xagga milkiga sugitaankiisa ku siman yihiin way isla dhacayaan ninna wuxuu la dheer ninkii kale gacanku hayntii uu la dheer yahay marka gacanku hayntaasaa loogu xukuminaya haddii shahaadadii ama bayinadii ka markhaati kacdo ninkan inuu shalay laga bilaabo gurigan iska lahaa shalaybu gurigan lahaa bay dheh gurigan wuxuu yeeshay shalay ama bil heblaayo maalin heblaayo ayuu gurigan milkiyey isla waktigana mayna caddaynin weli waktigan ma asagaa iskale watiga xaadirka taa mayna uban bixin la dhegaysan maayo waa inay markhaatiyaashu dhahaan ilaa imika asagaa guriga iskale milkigiisa kama zuulin ama wax milkigiisa zuuliya ma ogin waa inay saa maxaa waxaa laga yaabaa inuu wakhtigaa ay sheegayaan waa hantidan iskala laakiin uu iibiyaa dhici karta inuu iibiyaa dhici karta ama hantida ka wareegta si uuna uga wareegta marka waa inay caddeeyaan ilaa wakhti xaadirkan dooddu ay socoto inuu milkigii weli uu iska leeyahay waa inay caddayso bayinadu walow alaqat hadday ilaqdo bayinatu marhaati wa arakat ay taariikhayso bayinatu marhaati falmadhabu muctamad waxa weeye annahumaa labada bayino sawaan inay saman yihiin wa annahu shaniya low kaana lisaaxibi mutaakhirati taariikh waxa weeye bayinada taarikhdeeda dambaysay haddii ay iska leedahay yadun gacan ku haynta hadday iska leedahay qofkii waxa weeye bayrada taarikhdeeda dambaysay haddii u sugnaatay yadun gacan ku hayn qudima waa la hormarinaya wa annahaa bayinadii low shayda hadday ka markhaati kacdo milkii qofkan milkigiisa amsi shalay walam tatacarad ay usan u babixin lilxaali isla kolkaa aan joogno wakhtiga aysan u babixin lam tusmac la dhegaysan maayo xataa yaquuluu ilaa ay markhaatiyaashu dhahaan walam yazul ma zuulin milkigu milkigiisii ninkan milkigiisii waa un sidii ilaa hadda asaga iskale gurigi ama hantidii Ah, ma ogin muiilan wa ulinaya lahu milkigii watajuus way bannaan tahay alshahaadatu in laga markhaati kaco bimilkihi qofkii milkigiisa alaana imika istisxaaban asagoo la istisxaabsanayo oo waxa wey la joogteynayo limaa sabaqa wixii tegey oo min irsin dhaxal ah wa sharaain iibsasho ah iyo wahayrimaa hayrkood walow shahidat baynada hadday u markhaati kacdo biiqraari iqraari اlmuddaca calayhi qofkii wax lagu sheegay inay qiraalkiisii amsi shalay bilmilki milki uu u qiray lahu mudacigii istudiima waa la joogtaynaya waxaa weeye iqraarkaas wuxuu ku yidhi qof haddii aad og tahay inuu shay uu dhaxlay ama hanti uu soo iibsaday ama uu dhaxal ku helay waad u qiri kartaa inuu hantida iminka uu milkigeeda leeyahay sidii baad ugu qiri kartaa hadda ma ogid in hantida milkigiis gacantiis ka baxday ma ogid laakiin istisxaaban adoo istisxaabsanaya milkigiisii hore ayaad u qiri kartaa ama uga markhaati kici kartaa inuu qofkan hantidan leeyahay mar haddaadan ogeyn wax milkigiisa ka saaray maxaa yeele qaacidadu waxay leedahay alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana waxaa asla shay kasta siduu ahaa inuu ku sugan yahay marka min baab alistisxaab qaacidat alistisxaab inagoo cuskanayn ayaan uga markhaati kacayna qofkan inuu milkigiisii uu leeyahay hadday bayine ka markhaati kacdo in ninkan muddaa calayhiga ah uu u qiray qofka wa lagu shegay inuu u qiray qofkan muddaciga wax ku sheeganaya milki hantida inuu iska leeyahay ayuu u qiray halay markhaati baa soo istaagay ayagoo shalay ba ka markhaati kaceen inuu ninkan u qiray maantana wuxuu leeyahay ninkan hantidan ma leh ee aniga iska leh waxa weeye markhaatiga waa la dhegaysanayaa qiraalkiisana waa istisxaab baa lagu samaynaya shalay adu maadan u qirin ninkan hantida u leeyaha haddaba waxa weye ka bax waxa weeye ma sheegan kartid hantidan marba haddaad u qirtay istisxaab baan ku samaynaa khilaalkiisii walow aqaamaha qofkii mudacigaa ah hadduu oogo bayinadii bimilki daabatin daaba inuu iska leeyahay aw shajaratan ama geed lam yastaxiqa mutaysanaya amaratan midho mawjuudatan oo jira walaa waladan iyo walad munfasilan oo soocan wayastaxiqu mutaysanaya xamlan uur filasaxi muctamad haddaan qabano wuxuu uhi qofkii mudacigaa ah hadduu la yimaado markhaati caddaynaya inuu iska leeyahay daabo gaari maalan ama geed inuu iska leeyahay ama beer inuu leeyahay midhaha beertaas ma mutaysanayo qofkan muddaciga ah beerta waa lagu laakiin midhihii markaa jiray lagu wareejin maayo weladkii munfasilka ahaa daabadaas hadday walad dhashana hadday daaba ahayd walad dhashana weladkaa munfasilka ay dhashay lagu wareejin maayo ninkii mudda yeelanaya midhihii iyo weladkiiba waaya maxaa taabicoo ma aha waxa weeye shaygaa loo xukumay qofkan daabuu sheegtay shajaruu sheegtay labada waa loo xukminaya laakiin tawaabicdooda ma raacayaan ma raacayaan maadaama beeca ba aysan ku raacaynin xukumkiina ku raaci maayaan ilan haddii qofkii beer ka ibi macnaheed maa midhaha beerta ku dhex jira ee beertii ka soocan inuu kaa iibiye macnaheeda maaha hadduu daaba kaa iibiye weladkeedii munfasilka inuu kaa iibiye macnaheeda maaha beeca ku raaci maayo waaya haddii laakiin daabadu ay uur leedahay daabadanu sheegtay uur beebe leedahay uurkii uu raacay ila urkii lagama reebi kare waa taami suu beecaba u daabadii maca uurkeedii uu qaadanaya walow ishtara hayan hay haduu iibsado fawqida minuu shayga laga qaado oo wareego bixujatin xujo muطlaqatan oo la iطlaaqo rajaca kula laabanaya calaa baayicihi qof ka iibi biamani lacagti kula laabanaya oo qiila waxa laa kula laaban maayo ilaa ida duciya in lagu sheegto mooyaane fii milkin milki saabiqan oo ka horreeyey cala sharaa'i iibsashadii waaya wuxuu ihi qof hadduu qof kale alaab ka iibsado dabeetana alaabtii lagu sheegto nin baaba yidhi alaabtan lagaa iibiyey anaa laga soo dhacay ama laga soo xaday waa xaqayga dabeetana ninkii ku sheegtay baa markhaati u keenay qaadigiina uu u xukumay asagoo markhaatiga cuskanaya xujo mulaa xujo mulaqa marka lagu leeya waxaa weeye lama taariikhayn markhaatigan wakti muuna sheegin ninkanaa hantidan iska lahaa bay markhaatiyaashu dhaheen lakin wakti mayna sheegin iyo taarikh toona ninkan waxa weeye alaabta laga iibiyey wuxuu xaq u leeyahay ninkii ka iibiyey inuu ku laabto oo dhao lacagteedii sii adeer maxaa alaab waxa weeye aada soo dhacday ayaad iga iibisay alaabtiina maxkamad baa lagu soo istaajiyey waa laga xukumay waa lagala wareegay xaq ba ugu leeyahy inu saa dhaho xaq uma le inuu kula laabto ilaa in lagu sheegta mooyaane milki ka horreeyey iibsashada waa in markhaatiyaashan waxa wey ay caddeeyaan ninkan ku sheeganaya alaabtan inuu iska leeyahay in milkiisu ka horreeyey iibsashadiisa uu dhaho alaabtan lagaa iibiyey intaan lagaa iibin ka aniga iska lahaa waa in markhaatiyaasha u caddeeyaa maxaa waaa suuragal ah milkigii inuu ka soo wareego mushtarigii oo ninkan ka iibiyeba oo kadibna uu ku sheegto intuu ku qabsado uu ku sheegto aba dhici karta oo milkigii mushtarigii intuu sii iibiyo qof ka sii iibiyo qofkii uu ku sheegto alaabta inuu iska leeyahay taasaaba dhici karta si aan taa meesha uga saaro waa in markhaatiyaashu ay caddeeyaan milki saabiqo ka horreeyay iibsashada ninkan inuu jiray walow ishtara hayan hay haduu iibsado fawqida minuu shayga laga qaado oo lagala wareego bixujatin xujo muطlaqatin oo laitlaaqi rajaca uu kula laabanaya calaa baacici qofkiga iibiyey ayuu kula noqonaya bitamani lacagti waqiila waxa ilah kula laaban maayo ilaa ida duci in lagu sheegta maya fii milki milki milkigaasoo saabiqin ka horreeyay cala shara iibsashadii walow idaca hadduu sheegto qof milkan milki muطlaqan oo laitlaaqi fashahiduu lahu markhaatiyaasha ay u markhaati kacaan maca sababi sababkiisa maci lam yaduruu ma dhibayo wain dakar hadduu sheega sababan sabab wahum ayaguna sababan sabab ay sheegaan aakhar oo kale darra dhib buu keenaya nin baa milkii mudlaqa sheegtay hantidan anigaa iskale buuhi wax sabab ahna muuna sheegin inuu iibsaday in loo hibeeyey inuu dhaxal ku helay sabab muuna sheegin anigaa sabab bay sheegeen waxay ninkan asagaa gurigan iska leh buu ka dhaxlay tusaalahaan sabab bay asaguna sabab kumuuna sheegin taasi dhib waa iska caadi isagoo maadaama iska ilaaqay usan sabab sheegin ayaguna ay sabab sheegaan taa isma diidayso laakiin maxaa isdiidaya inuu asaguna sabab sheego ayaguna sababkii sabab aan ahayn ay sheegaan markhaatiyaasha asagu wuxuu yidhi maalan gurigaan anigaa iska waan iibsaday lacag baan kala baxay markhaatiyaal buu keenay markhaatiyaashu waxay dhaheen ninkan asagaa iska guriga aabbihii buu ka dhaxlay hadda waxa wey wuxuu sheeganaya markhaatiyaashii way iska hor imaadeen taasi dhib u keenaysaa oo macnaheedu waxaa weeye ninkan markhaatiyaashiis in la radinayo oon la dhegaysanin maxaa dacwadiisi markhaatigiisi baa isburay wlwdac hadduu sheegto milkan milki muطlaqan oo la ilaaqay fashahiduu lahu markhaatiyaasha markhati kacaan lahu qofkii wax sheegtay maca sababihi milkiga sababkiisa maciisa uga markhaati kacaan lam yudurahu taasi dhib keeni mayso wain dakar hadduu sheego sababan sabab hadduu sheegto qofkii mudaciga ah wahum shuhuudu inay sheegaan sababan sabab aakhara oo kale dara dhib bay u keenaysaa dacwadiisii wallahu tacala aclam wsala allah wslm calaa nabiyina mxamed